wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah llah qaala alxaafid wacanhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal sila abi hureyra waxaa laga wariyey rasuulka sala allahu alayh waali wasalam inuu yihi man ishtaraa qofkii iibsado dacaaman cunto soo iibsado falaa yabichu yuusan gadin cuntadaas xataa intii yaktaalahu uu kasoo beegto rawaahu muslimun muslim baa weriyey xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay qofka hadduu meel wax kasoo gato isagoon beeganin oon wixii uu soo gato beeg aan ku ogaanin isla markaas weliba uusan meeshii uu ku gatayna uusan kasoo raranin inuusan iibi karin ayb labadana midda koowaad waxaa loo diidaayo waxay tahay raashin beegiisa aan la aqoonin oodan adiga soo beegno beeg aadan ku aqoonin haddii aad beeg ku gaddo halkaas marka waxaa ka imaan kara khalad haddii aadan soo qaadanin oo meesha aadan kasoo qaadanin oo adiga xawsadaada uusa soo gelinna waxaa weeyaan weli damaanulbaayac uu ku jiraa xoolahaas ee adiga damaankaaga kuma jiro xoolo marka aadan damaani karin aad iibinay ma banaano marka taas nacam gadaalna waa ka sheegi doonaa walaa ribxu maa lam yadman walaa ribxu maa lam yudman gadaalu ku keena man ishtaraa qofkii soo iibsado dhacaaman cunto qofkii soo iibsado cunto iyo keyrkeedna waa lamid un nacam hadda cuntada waxaa weeyaan un iyada unbaa la sheegay maahane wax kalena waa lamid bir iyo nuurad iyo wax walba waa lamid man ishtaraa qofkii iibsado dacaaman cunto qofkii soo iibsado falaa yabichu yuusan gadin yuusan sii iibinin cuntadaas uu soo iibsaday yuusan sii iibinin oo isagii baa'ic uusan noqonin xataa intii yartaalow oo kasoo beegto intuu ka beegto ninkii uu ka gatay beeg ahaan oo uga soo beegto yaanu iibinin oo yuusan isaga sii iibinin sababtoo ah ma yaqaano waxa uu soo iibsaday inta ay keelkooda u yahay weliba marka riwaayo kale xadiid kale wuxuu leey xataa yastawfiyahu ilaa uu kasoo oofsado oo kasoo qaato oo gacantiisa ay soo galaan soo gacangelidda marka wax walbaa kullu shayin bixasabihi guri haddaad nin ka gadato curfiga markaas jiro goormaa guriga gadi karta ood la soo wareegtay haddii dokumentiga guriga lagu siiyo adiga oo magacaaga lagu qoro furayaalkana lagu siiyo labadaas marka haddii furayaalka iyo dokumentiga isku haysto iibi kartaa gurigaas waa sii iibin tahay cunto hadday tahay inaad bakhaarkii aad ka gadato kasoo qaado oo adiga gurigaaga aad keento ama meel aad wax ku gadan karto ama bakhaarkaaga aad keensato naam wax walbaa marka shay walbaa curfigaas markaas lays dhihi karo war qofkan wixii waa soo milkiyey oo gacantiisa ay soo galeen unbaa lagu feerinayna rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weriye wacanhu sida abi hureyra waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu reebay can baycatayni buu reebay laba beec oo fii baycatin beec dhexdiisa ahaatay laba beec oo hal beec ku dhex jirta ayuu nebigu reebay sala allahu alayh ali wasalam rawaahu axmedu xadiidkan imaam axmed baa wariyey wanasaa-iyu iyo nasaa-i wa saxaxahu tirmidiyuna waa saxiix yeelo ibnu xibbaan iyo ibnu xibbaan marka xadiidka waa xadiid xasan ah waaye tirmidina wuxuu ku wariyey kulluhum waxay ku wariyeen min dariiqi maxamed ibni camr can abi salama can abi hurayra tirmidi isaga wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiix marka nahaa rasuulu lahi sal l slam can baycatayni fii bayca maxaa laga wadaa baycatayni fii bayca laba beec oo hal beec ku dhex jirta waa maxay waa qofku inuu yidhaahdo macaani badan bay leedahay laakiin macnaha ugu mashhuursan oon hadda kasoo qaadan karnaa waxaa weeyaan inuu yidhaahdo bictuka haada tawba naqdan bicasharatin wa nasii'atan bihamsati cashar maradaanaan kaa iibiyey hadda haddaa lacagtiisa aada tirinaysana toban dirham haddii aad dib ka keenaysidna shan iyo toban dirham marka laba beeco waxa waaye mid walbaa qiimo leh waa laba beec oo mid kasto iyada ka kamida qiimo go-anay leedahay hadda haddaa iibinaysidna waa toban hadhow haddaad keenaysid lacagtana waa shan iyo toban marka laba beec waay marna shan iyo toban uu gadaa marna waxuu gadaya toban lama oga midka lagu qaadanayo waa laba beec oo hal caqdi ku dhex jirto oo hal yani beec kala dhex jirto marka masalada in beecatayn fii beeca sidaa lagu fasiro imaamu shaafici iyo rag lamida ayaa qaba oo badan culimo badan simaku bnu xarbinna waa macno noocaas oo kale oo ruwaadda xadiidka kamidana macno saas oo kale u sheegay oo xadiidka soo socda werinaya isaga simaak marka saanuu ku macneeyey in badan oo culimmada kamida ibnulmundir iyana saanay ku macneynaya albeycu man baaca eh, beycatayni eh, fii bayca marka laakiin culamada qaarkood baa waxay leeyihiin haddii hal meel uu ku tooso qofka shaygan hadda waa io toban haddaad nasiica ku keenaysa waa shan iyo toban waayahay haddaan kaa gartay toban hadduu diiyo ama hadduu yidhahdo waayahay lacagta berriyaan ku keenaya keen wixii hal qiimaa marka ugu dambaysa un lagu gadana oo labadii beec baa ka baxayaan ay leeyihin meesha saa darteed marka beecaana waa banaan yihiin a'imo badanaana sidaas qabto maxamed alamiir asancaani maxamed ibn ismaaciil asancaani saaxibu subul salaam risaalow ka alifay labada qowl culimmada kala qabto mana kala yara culimo jumhuura inta xaggan qabto xaggaana culimo kaloo badan ayaa qabaan marka waana masalada ay ku dhisan tahay beeca la yaraa baycu taqsiid beycu taqsiid hadda loo yaqaan oo shayga in qofkii la yidhahdo hadda hadaad iibsanaysana waa intaas boqol dollar haddaad keenaysid yani laba bilood aa ku bixinaysana boqol iyo konton ay siinaysaa ama boqol iyo labaatan ribo ma ahanay leeyihin culimmada in badan oo kamida ah. baycu taqsiidna waa layidhaha albaycu ilaa ajalna waa layidhahda taas waa banaan tahay cinda kathiirin min alculamaa imaamu shaafici agtiisana ribe laba bay mid noqonay in qiimaha maanta lagu iibsado oo ninkii uu qiimo jaban wixii ku gado qiimaha yar inuu wixii ku gado ama imaa inuu hadduu yihahdo berital ama yani maalin dambe ii keen hadduu lacagtu ay tahayna ribow galaa markaas buu leeya xadiidka soo socda una deliishana man baaca baycatayni fii baycatin falahu awkasuhumaa aw iribaa laba un bay mid tahay qiimaha jabani qiimaha nuqsaanta ay ku jirta inuu gato ribo uu ka badbaayo iyo imaa inuu qiimaha lacagta badan intuu gato ribo u dhexgalo wax ka dhexeeya male marka xadiidkanu imaamu shaafici marka uu daliishanayo calaa kulli xaal masalada marka in badanoo culimmada kamida marka waa waxay ka fiirinaan laba beec maahan leeyihin sababto a ah hal unbaa qofku marka u dambayso hal unba wax ku gadanaya marka iyagu manbaaca baycatayn see ku fasiraysaan haddii la yidhaha qoladaas waxay ku fasirayaan baycun iyo washarun masalan waxay leeyihin waxaa laga wadaa qofka in la yidhaaha waxaan aan kaa iibinayaa bishardi inaad waxaas hadda iga iibiso waa laba beeco hal beec ku dhex jirtay leeyi marka manbaaca beecatayni suuradaasay kumaayay ku suureynaya ay culummada kalena waa sidaa daa aan sheegayni nahaa rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam sheekh ilalbanina wuxuu rajaxay qowlka shaafici oo inay riba tahay buu rajaxay culummadan xijaazna iyaguna waxay rajaxaan qowlka kale ee inaysan ribo ahayn ku dhisan marka waa in masalada la kala gartaa laakiin ribada oo bangiyada iyo tan hadda aan ka hadlayno isku mid maayo midaan bangiyada iyada waxaa weyaan qofka mar walba waxunbaa loo saaraa ama mida ribada bangiyada qofka bangigaa deyn siinaayo deyntii baa marka waxaa looga rabaa labaatan sano ku bixi bil walba intaasaa ku fuusho taa marka iyado ribo oo sariixa waa riba nasiixa weliba midaas tan laakiin shayga beeciisa shaygan haddana waa intaas hadhowna inta qiimo go-an waay hadhow qiimaha dambe waa qiimo go-an tan laakiin munajam inta laga dhigay baasha marka kulamaa zaada yow markuu ziyaadaba ribada waa kordhiya saddex iyo labaatanki sana labaatanka sana hadduu ku bixi waayo waxun baa sii kordhayo mar wal marka taa iyadu shaki ma laha mana laysku khilaafinba midaas oo oo ribanna si ada la yiraha amaa midaan iyadu qaar badanoo culamada kamid a ah riba maahanin rawaahu axmed imaam axmed baa xadiidka wariye wanasaa'iy saxaxu tirmidiy bnu xibaan weli abi daawuuda abi daawuud waxaa usugnaatay man baaca baycatayni laba beec qofkii gado fii baycatin oo hal beec dhexdood ah falahu wuxuu leeyahay qofkaasi awkasuhumaa ay anqasuhumaa qiimaha ugu nuqsaansan ayuu leeyahay labada qiimo midka yar ayuu qaadanayaa aw amase arribaa buu qaadanaya ayuu leeyahay ama ribow leeyahay ama qiimaha jaban buu leeyahay sheygaan waa ii toban hadhowna waa ii shan iyo toban laba un bay mid tahay haddou tobanka qaatana qiimihii yaraayba wax ku qaatay haddou qiimaha badan wax ku qaado isyiraa shan iyo tobankana ribow qaadan xadiidkan marka xadii eh, waxaa weeyaan xasan ah, xadiidkan isago eh, naam waa xadiid xasan oo duruq badan ku yimid binaan calaa dalikana marka tirmidina eh, sheekh ilalbanina uu ku saxiix yahay kuna xadiidkii horena kanuu ku macneeyey sheekha waana sida imaamu shaafici u sameynay saniica hadda imaam alxaafid ibni xajar ka muuqatana saas waa sababtaa marka hore wuxuu soo hormariyey riwaayada caamka riwaayada eh, yani eh, nahaa rasulla sal l sl an baycatayni fi lbayc riwaayada mujmalada uu soo hormariyey waxaad mooda inuu midaan dambe ku fasiraayo marka man baaca baycatayni falahu aw kashumaa aw iribaa ziyaadadan marka falahu aw kashumaa aw iribaa ayaa baycu taksiirka xaaraam ka dhigayso cinda alimaami shaafici iyo aimada kale o dhan saasaadna moodaa inay dadaalka oo ku jiro ixtiyaadku wa can camri bni shucaybin can abiihi qolada kale marka ayaga waxay uga jawaabayeen ziyaadada falow oo ka suma dacfigay ku sheega laakiin sida raajixa dacfi kuma sugna wacan camr bni shucaybin can abihi can jaddihi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waxau yidhi laa yaxilu ma xalaal aha salafun amaah iyo baycun iyo beec amaah iyo beec xalaal maaha isku dhex jirto w ee lagama wado amaahduna xalaal ma aha beecduna beecuna xalaal maha ma laga wado waxaa weeyaan beec iyo deyn wada socdo maya oo shardi looga dhigaayo deynta matalan wuxuu leeyahay laa yaxilu salafun wa baycun waxaway qofku inuu yidhaahdo maalan addoonkaanaan kun kaaga iibinayaa bishardi inaad adna kun aada ideenayso lama ogolo marka taas wuxuu leeyahy marka waxaan kaa iibinaa kitaabkaan waxaan kaaga iibinaa soddon dollar bishardi inaad soddon ideenayso ama labaatan dollar ideeniso marka deyntiibuu shardi uga dhigaa beeci ma la ogola taas sababtu maxaa yeele waxa wax u amaahinayo waxa weeyaan si uu eh, si ou qiimaha hadhow ou ugu jeclaysta marka waxay geli kartaa marka jahaala marka fii xaddi ljahaala geli karta ama waxay gelaysaa qaacidadii guuda ahayd kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban amaah kasta deyn kasta oo nafci soo jiida ribo way kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban xadiis ma ala waa qaacido waa ibraahim naqaci yiri dadka qaarkood waxay u malaynayan inay xadiid tahay xadiid ma aha amaah kasta deyn kasta oo adiga nafci kuusoo jiidayso ood nafci ku rabtaa shardigaa wuxuu ka dhigayaa ribo matalan qof baa waxaa tiri deyn baan ku siinaa bishardi inaad ii kordiso wax waxaa ku deyminaa shan boqol oo dollar lix boqol inaad isiiso nafci baa ku rabtaa deyntaada ma banaano wamaa ilaa dalik tan marka noocaasay soo gelaysaa addoonkaanan kaa iibinaniyow bishardi adna inaad intaas i amaahayso marka xoogaa beecibaa ninkaa nafci kasoo gelaa deynta bixina hadhow marka qardigiisa nafcibaa yaa shardi ku ahaana laa yaxilu maxaa laga dhaha salafun salafka hadda lagama wado salam oo yani kii ma laga wado baabka ku imaan doono idiwaa deyn mujarad deyn laa yaxilu salafun iyo baycun xalaal maaha beyc dayn shardi layskaga dhigo walaa shardaani laba shardina xalaal ma aha fii beycin hal beec ku dhex jirto walaa shardaanina xalaal ma aha fii beycin ku jirto ibnulatiir wuxuu ku macneeyey yidhi laba shardi oo hal beec ku jirto waxaa weeyaan bictuka haada thawba naqdan bidinaarin wa nasiatan bidinaarayni ay lamid taha man baaca beycatayni fii beycihi saasuu ibnulatiir uu ku macneeyey maradaana kaa iibiya hal dinaaran kaaga iibiya haddaa hadda isiinayso naqdi ay tahay haddaad mar kale ii keenaysana labo waxaa weyaan marka waa laba shardiba beec ku wada jiro hal beec dhexdiisa ah marka walaa shardaani fii baycin iman baaca baycatayni fii baycatin isku mid riwaaya kale iyado eh, waxay leedahay laa yaxilu eh, beec iyo shardi laysku daraana xalaal maa beec iyo shardi la isku dara xalaal marka in qofka uu yiraahdo waxaan saanan u gadana hadday saan noqotona sidaanaan u iibsanaya aniga beec igu yihiin lama rabo taa beec iyo shardi wada socday noqonaya walaa ribxu maa walaa yaxilu ma xalaal aha ribxu maa shay ribxiis lam yudman aan la damaanin ribxi aan shay aan la damaanin in laga ribxaana ma xalaal ah maxaa laga wadaa marka midaan midaan waxaa weeyaan qofku shay buu qof qofku iibsaday dukaankii uu ku iibsaday taallaa alaabta weli markaasuu nin kalaa meesha soo galay markaas yir waa kaa iibiyo intaasan kaaga iibiy ma banaano beecaas sababta ah waa maxay ribixaan adiga shaygan aad ka ribxaysaa adiga ma damaanin ma damaanaysa sababta ah weli fii damaani lbaa'ic oo ku jira sababta ah hadda waa kala noqso kartaan waa kala cesho kartaan hadday wax soo gaaraan yaa laga rabaan baa'ica ay wax kusoo gaaraan ninkii baayica laga raboonaa lidaalika marka adiga damaankaaga damaankaamaba ku jiro shaygaas lidaalika marka in laga ribxaa ma banaan shay adiga aadan damaankiisa marka aadan lahayn walaa ribxumaa walaa yaxilu ma xalaalaha ribxumaa shay ribxiis lam yudman aan la dama aan la damaanin shay aan la damaanaynin ribxiis ma banaan ayb a midaas marka qofkii matalan waxaa ka iibsatay e, intaasoo kiisho sokoraa ka iibsatay weli bakhaarka a uga iibsatay ku jirta minaa meesha soo galay intaasaan kaasiiye waa ka faa-iida mmaxaal ma banaano sababtoo oo ah weli waxay ku jirtaa taxta damaanil baa'ic hadaad laakiin soo qaadato ood keensato bakhaarkaagii baayici damaankiis waa ka baxday adaa damaankaaga ay noqona waa banaantaha markaas in la kala gao walaa baycumaa walaa yaxilu ma xalaal ah baycumaa shay beeciis laysa cindaka adiga agtaada aan ahan wax aadan hayninna inaad ka ribixdaa ood yani aada gadaa ma banaano ilaa hal suuraa laga soo reebaa masaladan suuradaas waa maxay waa suuratu salm salm salamku waxaa weyaan marka qofka in waa baycu mawsuufin fi dimmati waa baycu mawsuufin fi dimma qofku wuxuu leeyahay masalan eh, lacagtaan lacagu dhiibayaa waxaa ii soo iibisaa baabuur saas saas ah oo magacaas leh oo moodalkaas ah oo matoorkiisu saas i saas tilmaam buuxdo oo shaygii uu jahaalada uga baxayo siina lacagtiina waa u hormarinaa waktina waa qabsanaya maalin heblaayo taariikhda intaas tahay waa inaa inta igu keenta khalaas marka taas waxaa la yidhaha asalam ama asalaf ayaa la yidhaha marka salamku waa bannaan yahay isago inkastoo uu yahay wax adiga aadan hayn inaad iibinay markaas taas jaa-is waay sababtoo ah axaadiisaa kusoo aroortay wax laakiin aan sidaas loo tilmaamin oon siiqadaas loo marin oo adiga aadan gacantaada ku jirin ma iibi ma fahamteen marka taasna walaa yaxilu ma xalaal ah baycu maa shay gadidiisa laysa cindaka agtaada aan ahayn ilaa suuratu salam hortabsiyaa la idhaan macna salamkuna marka macnihiisa waxaa weeyaan qofku inuu tilmaamo shay ou tilmaam buuxdo ka bixiyey oo jahaaladiiba ka baxay oo tilmaantaas uga baxay ayuu intuu qiimihii hormariyo lacagtii u hormariyo ayuu wuxuu leeyahay muddo iyo waxay qabsanayaan waqti iyo meel mucayana ayay qabsanayaan shaygaas marka meeshaas iibka waa lagu kala gadan karaa sidaas intaad lacagta ka qaadato baabuurkaas ama adiga ha kuu yaallo nin baabuur baabuurada ka ganacsado ahaaw ama ha ahaanin taas qasab ma aha qofka baa laga rabaa markii waktigii la gaaro inuu keeno xoolihii laga helo meesha hadduu keeni waayena raasmaalkii oo dhammaystiranuu meesha degaa walaa marka taasaa laga soo reeba baycu lghaa'ibka taasaa laga reeba walaa baycu maa shay beeciisana maxaanaa dhahaa laysa cindaka agtaada a marka qawaacid badan oo hadda xadiidkan uu sheegay oo beeca ku saabsan taa marka waxaad garanaysa diinku in meel walba uu soo gelayo meel uu ka baxayo marka nolosha dadkao dhan ayuu ku wareegaa hore waxaan usoo marnay cibaadaadka ayaan soo marnay maa cibaadaadka waa tacaamulka adigii rabbi idinka dhexeeya horaan usoo marnay qaabka u cibaadaysa lahayd axsanu xaala ayaa sharciga u sheegay marka loo fiiriyo dadyoga kale si u cibaadaystaan iyo sida aan anaga u cibaadaysano farqi weyna udhexeeya waxaadna garanaya in cibaadada dadka dadyoga kale cibaadadooda inay marka baatil ay tahay sharcan waa caqlanaa lagu garanaa tan islaamkuna inay cibaado saxa tahay oo marka ay waxa tahay eh, eh, oo ay cibaado saxa taad arkin oo sharcan wa caqlan ba ay ku fiican tahay taas waa mid haddana waxaan haynaa mucaamalaadka iyo buyuucda iyo suuqyada iyo sidii islaamka saan uga hadlayna nikaaxii dadka labada qof ka dhexaysa nasliga oo ku tiray oo uu ku badnaanayo arkayna waxaa kalood arkaysaa sidoo kale jaraaxaadka dadka waxyaabaha ay gaarsiiyaan ee nabarada iyo daqarada iyo waxyaabaha waxaa arkaysaa kitaabu ljihaad iyo sulxiga iyo umamka kale siday muslimiinta ula tacaamula kulli diinta waa ku wada jiraan halkan kitaabaa ku wada arkaysaa waxaasoo dhan oo axaadiidka nebiga lagu jamciyey sala allahu caleyh ali wasalam weliba qeyb ka mida oo aan kulli lagu wada jamciyo taa marka cad fikradan marka cilmaaninimada oo diinka ilaahay laga dhigaayo inuusan marka uusan soo dhaafayninba eh, qofka uusan soo dhaafaynin inay fikra baatil oo kufriga tahay waa fahmaysaa qofkii ictiqaadiyana oo ku gaaloobay naam sababta waxaa weeyaan haddaad ictiqaadisid diinta ilaahay mucaamalaadkii iyo xiriirada dadka lala sameeyo iyo yani xukunkii iyo inaysan saameyn ku lahayn shuqulun aysan ku lahayn haddaad ictiqaadisid dee jumle fara badan oo diintaad beeninaysa marka waa halis walaa shardaanina ma xalaal aha fii baycin bayc dhexdiisa ahaatee walaa ribxumaa shay ribixiisa ma xalaal aha lam yudman aan la damaanaynin walaa baycu maa shay beeciisna ma xalaal ah laysa cindaka agtaada aan ahanin rawahu lhamsatu wasaxaxahu tirmidiyu wabnu khusaymata iyo alxaakim wa akhrajahu xaakim xadiidka waa weriye wa akhrajahu ay alxaakimu fii culuumi lxadiid macrifati culuumi lxadiid buu xadiidkan ku wariyey min riwaayati abi xaniif isagoo marka riwaayati abi xaniifa ah. can camrin almadkuur camarkii lasoo sheego camr bnu shucayb can abihi can jaddihi bilafdi wuxuu ku wariyey nahaa can baycin wa sharin nahaa nabigu wuxuu reebay can baycin beyc iyo wa shardin buu reebay wamin hada lwajhi wejkaana akhrajahu dabaraaniyu ayaa soo saaray fil awsadi kusoo saaray wa huwa gariibun waa wej gariib ah xaakim marka macrifat culama xadiidka kusoo saaray dabaraanina mucjamulawsadka kusoo saaray min ariiqi cabdillahi bni ayub adariir qaala xadathana maxamed bnu sulaymaan aduhli qala xadaana cabdulwaris bnu saciid qaala qadimtu maka fawajadtu biha abaa xaniifa wabna abi leyla wabna shubruma fasaltu abaa xaniifa faqultu ma taqulu fii rajulin baaca baycan washarada shardan ilaa akhirihi qaala marka matniga kuma yaalo kan qaala marka wuxuu yidhi albaycu baailun washardu baailun abuu xaniifa markaas wuxuu keenay xadiidkan camr bnu shucayb ayuu sheegayna laakiin xadiidkan sanadkiisa waa daciif cabdullahi bn ayuba ku jira waana matruuk cabdullah bn ayuub baa ku jira oo matruuk abu xaniifana xagga xifdiga ama eh, yani eh, waa waa sayulxifdi bu oo xagga xifdiga dacfiba uga sugnaa inkastoo imaam fiqiga uu ku yahay haddana marka dhinaca darajadiisa xadiidka waa daciif darajadiisa xadiidka dacfigu maaha inuu diin xun yahay ma aha macnaheeda dalkaas laakiin macnaha dacfiga waxaa weeyaan eh, xagga xifdiga a'imo oo aan ka yarayn toban iyo dhowr imaam oo a'imadii hore ah ayaana ku sheegtay marka dacfigaas xagga xifdiga xaggiisa uga imaanaya inkastoo ay dadka qaarkood aada u arrintan marka ay u dafciyaan oo qaarkood marka ay ciddii ka dafcisayna hadde wax hadda xujaa ugama aynan dafcinin dadka qaarkoodna marka iyagu eh, waxa weeyaan ciddii ka dafcisay xujo ma aysan la imaan xaafid ibnu xajar hadda taqriibu tahdiibka abu xaniifa markuu u tarjamayo wuxuu yihi faqiihu mashhuur waa faqiih mashhuur oo yii bes in kastoo la ogyahay kitaabka alfaada jarxiga iyo tacdiilka unbuu ku socdaa kitaabka laakiin waa ka leexday xoogaa marka wuxuu isticmaalay eray kale oo aan wax jarxina ka muuqanin wax tacdiilana uusan ka muuqanin isticmaal faqiihu mashhuur laakiin culamada salafka in badanoo kamid a ah xagga xadiidka waa daciifi jiray anaga culamadaas naqligooda baa sheegaya sa maahane hadhow in la yidhaha afarta aimo aimadii qaarkood ay caayayaan ama wax ku sheegayaan waa baab kale taas maa aimo aan ka yarayn ilaa kow iyo toban imaam oo aimadii salafka iyo qaarkii dambe isugu jira ayaa wax ku sheegay kuwa ammaanayna waxay ka ammaaneen dhinaca fiqigay ka ammaaneen maahane ma aysan dhihin waa xaafid oo fiqa a ma aysan dhihin ma aanay tasbiixin wa canhu waxaa laga wariyey isla camr bni shucayb waaye qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wa canhu cabdullahi bn camr bn caas nahaa nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu reebay can bayci alcurbaani curbaanta beeceeduu reebay alcurbaan walcurbuun alcarbuun isku mid nahaa wuxuu reebay rasuulu lah sal ly slam can bayc lcurbaan carbuunta beeceedu reebay nabiga sal l slam rawaahu maalikun maalik baa weriyey qaala wuxuu dhahay maalik balaganii can camri bni shucaybin bihi waxaa iga soo gaartay yuri camr bni shucayb xaggiisa xadiidkan marka saa darteed waa daciif wuxuuna daciif ku yahay waasitada udhaxaysa beyna bayna maalik wa camr bni shucayb maxaa yeele imaam maalik muxuu yihi balaganii waxaa isoo gaartay buu yidhi yaa soo gaarsiiyey lama oga ibn cabdilbar tamhiidka wuxuu leeyahay waasitadan dhexda ku jirta waxay u badan tahay ee meesha ka maqan ibnulahiica oo wuxuu leeyahay malik can cabdillahi bni wahab can ibni lahiica can camr bni shucayb qaarna waxay leeyihin maya cabdullahi ibni wahab can malik can ibni lahiica calaa kulli xaal ibnulahiica ku jira sanadkan ninkan hadda waasitada dhexdoo uu ka tegay ninkaas ibnulahiica marka isaga muxuu sida loo waa waa markay kutubta ka gubatay su xifdi baa ku dhacay waa daciif laakiin riwaayadan ibnu cabdilbar wuxuu leeyahy qaarkood ibnu wahab iyo markay ka warinayeen cabdullahi ibnu wahab iyo cabdullahi ibnu yaziid almuqri iyo cabdullahi ibn mubaarak saddexdaas cabdullaahiyaal xadiidkiisa waa maqbuul haddii cillo kale uusan lahayn halkan marka wuxuu yidhi maalig ninka uu ka werinayo ibnu wahab cabdullahi ibnu wahab saa darteed wax dhiba ma laha qaarasaas dhahay culimada laakiin kolley aimada badankood xadiidkan waa daciifiyeen waxayna ku daciifiyeen waa sidadaas maqan ibnu lahyaca miya hayrkiis miya lama garanayo ibnu maaja isaga wuxuu yidhi waasidada riwaaya ibnu maaja waxay leedahay cabdullahi ibnu caamir alaslami can camri ibni shucayb waa riwaaye oo ibnu maaja saas dhehayso laakiin riwaayadaa dacfi baa ku jira xaafidku talkiiska sida uu ku ishaaray khulaasat lqowl xadiidku waa daciif haddii xadiidku marka uu daciif yahay fiqiga loo keenay waa maxay waxaa loo keenay carbuunta inaysa banaanayn laakiin xadiidku hadduu daciif noqday asalku inay bannaan tahay wax walba oo mucaamalaadka ku saabsan ilaa inuu nas taxriimkiis caddeeyo maa saa darteed marka carbuunta culimmadu waa baneeyeen in badan oo kamida ah. carbuunta marka suuradeedu waa maxayna waa macruuf qofku inuu lacag uu sii dhiibo shaybu rabaa inuu gato markaas wuxuu leeyahay tobankan doolaraan sii bixina shaygan haddii shaygii aan kaa gato tobanka doolar waxay ku xisaaban tahay lacagti qiimihii ayay ku jirtaa haddaan gada waaynad waa iga dhimata carbuuntu marka kaas beyccarbuun shaygiibuu marka sii ceshana kusii ceshanaya marka aimada in badan marka kuwii horey kuwii dambaba inay banaantahay unbay ku tagaan badankood mar haddii xadiidkii daciif wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal waxa uu yidhi ibn cumar ibtactu waxaan iibsaday zaytan saliid fi suuqi suuqa dhexdiisaan saliid ku iibsaday anaa soo iibsaday ishtaraa ibtactu zaytan saliid baan soo iibsaday fi suuqi suuqa dhexdiisa falama istawjabtuhu markaan soo waajibsaday oo aan gacanta kusoo dhigay laqiyanii rajulun nin baa ila kulmay faacdaanii bihi wuxuu iga siiyey ribxan faa-iido xasanan wanaagsan nin baa riix wanaagsan ii saaray oo iga siiyey fa aradtu waxaan doonay an adriba inaan dhufto calaa yadi aan qabto calaa yadi rajuli ninkii gacantiisa inaan qabto yani kinaaya an waxaway beeci inaan fuliyo ayaan damaa oo gacanta inaan qabto bimacnaa inaan kala gadanno laba kinaaya kinaayasaas ka fa aradtu waxaan doonay an adriba inaan qabto calaa yadi rajuli ninkii gacantiisa faakhada rajulun nin baa qabtay min khalfii xagga dambe iga qabtay bidiraaci dhudhunkaygu qabtay faakhada rajulun nin baa qabtay bidiraaci dhudhunkayga min khalfii agga xaggayga dambe ayuu ka qabtay faltafattu waan milicsaday faidaa zayd ibnu thaabitin waaba zayd ibnu thaabit ninkaas faqaala wuxuu yidhi laa tabichu ha iibinin xaytu meel ibtactahu aada ka iibsatay meeshii aad ku iibsatay ha ku iibinin buu yidhi xataa intii taxuusahu aad kasoo xataa intii taxuusahu aada ka soo koobsato xoolihii ilaa raxlika aada ku koobto yani gurigaaga xataa intii taxuusahu aada soo geliso yani aad ku hareereyso gurigaaga aadkusoo dhexgeliso xoolaha hadaad soo qaado gurigaaga dhexgeliso gurigiiba ku hareereyso sooma xataa intii taxuusahu ilaa raxlika gurigaaga ama meesha aada degan tahay ilaa aada kaga soo koobsato hagedi fa ina rasuula allahi sal ly slam rasuulka nahaa waa reebay an tubaaca silacu badeecada in la gado xaytu meel tubtaacu lagu iibsanaayo meesha lagu soo iibsado in lagu gado nebigu waa reebay sal slam xataa yaxuusaha tujaaru dadka ganacsatadoo ganacsanaya ilaa ay soo koobsadaan oo gacanta kusoo dhigaan ilaa rixaalihim ay kaga keensadaan kaysaan guryahooda oo meesha ay degan yihiin ilaa ay kaga soo koobsadaan rawaahu axmed wa abu daawuud walafdu lahu lafdigana abu daawuud iskale saxaabu bnu xibaan walxaakim ibn xibbaan noo saxiixeel xaakimna sidoo kale xadiidkan marka fawaaidda laga qaadana waxaa kamid a in asxaabta qaarkood xugun sharciya uu ka qarsoomi karo ayaa laga qaadanaya sababtoo ibnu cumar mas'aladan inaysan banaanayn ma uusan ogeyn zayd ibnu saabidaa u sheegay ceeb marka taas inaysan ahayn waxaa kaloo laga qaadanaya asxaabta inay isku naseexay jireen oo ay khayrka iyo wax fiican isku sheegi jireen waxa xunna iska reebi jireen ayna markaa qofka qof kii wax loo sheegan ou maqli jira hadduusa xadiidkii daliil haynin inuu u hogaansami jira taasaad gaarana marka na mana jiro cid aysan sunno ka qarsoomayn adduunyada maba jirta ninkii raba marka amtilo inuu badan inuu ka ogaado kitaabka raxulmalaam can aimat alcalaam sheekhulislaam ibnu taymiya uu leeyaha ka fiiriy amtilo fara badan oo qoray abubakrin isidiiq masaa'il badan baa ka qarsoonaatay cumar masaa-il fara badanaa ka qarsoonaata daacuunka meel hadduu daacuun ka dhaco qofka inu inaa in la geli karo iyo inaann laga bixi inaan inaan la gelin kan ku jiran uusan ka soo bixin ma ogeyn cabdiraxmaan bin cawfaa ogaay cabdiraxmaan iyo cumarna cumaraa ah cilmi badan fadli badanna masalat ljaddi walikhwa sidoo kale masma uunan ogeyn ilaa marka waa masaa-il waxaa jirta marka sidoo kale istidaankii qisada abu muusa alashcari qofka hadduu saddex jeer gurigi soo gargaraaca aan loo idmin inuu iska tago ma uusan ogin abuu muusa ashcariya u sheegay ay mashquuliye xadiidkii nebiga iga mashquuliye suuqa ganacsiga suuqa aan ku jiray ayaa iga mashquuliyen la maqli waayo xadiidka marka haddii abubakar cumar cusmaan kadalika cali kadalika haddii marka asxaabtii waaweyneyd ee nebiga laasimtay oon faaruqin haddii masaa'il intay ka tagto qaar asxaabta ka mid ahaa oo weliba ay ka cilmi badnaayeen laga yaabo inay u sheegi jireen markii loo sheegana ay ku baraarugi jireen de qof kaloo gadaal ka yimid maxaad u malaynaya oo nebiga la caasirin waa uga owleysan yahay yani khaladka uga owleysan yahay culamada marka arrintan kuma ceebaysna marka inay intay xadiid maqli waayaan xadiid maadaama aynan mas'ale haddaysan xadiid u haynin inay qiyaas iyo ijtihaad inay aadaan ayagu ceeb kuma laha xataa hadday gafaan al ajray laakiin marka naska uu qofka soo gaaro waxaa laga rabaa inuu naska u hogaansamo kitaabka iyo sunnada nabigiina u hogaansamo ay ee aynan kitaabka iyo sunnada inuu u hogaansamo inay ka celisa lama rabo hebel maa gesi karo inay ka celisa ay hebel ma adaaka cilmi badana lagu leey waxaad arkay hadda abu hurayra ama laga yaaba saxaaba abu hurayra wuxuu soo islaamay sanadkii toddobaad saddex sano iyo wax yar markuu la jiray nebiga ayuu dhintay rasuulka sal l ly slam maca dalika waxaad arkay abu hureyre oo mas'ale u sheegaya abubakrin asidiiq radia allahu canhu marka macnaheedu ma waxay tahay abubakar wax ma oga maa laga wadaa lagama wado ka waran hadda ninkii yidhaahdo abubakar intaasoo nebiga la socday mas'ale u ogaa waayo see abuu hureyre ku ogaada ninka waa khaldan yahay waxaan ilaahay fadligiisa waay midda kale hal xadiida oo qof uunan maqlin qof kale inuu maqlo waa suurtagal marka mas'alada cilmiga dadka keliya lama miisaame waxaa la miisaamaa xaqaa la miisaamaa hadda dadka marka asxaabta dad ka sokeeyayba marka haddii la yidhaha masaladan madhabka waa ku waa marjuuxuu ku yahay waa looga raajixsan yahay sababtoo xadiidkan ayuu madhabku khilaafsan yahay oo xadiidkanna sidaan uu leeyahay marka madhabka masaladan waa looga xoog badan yahay madhabka maa adiga ka cilmi badan taha lagu leeyahay ama waxaa laga aimada madhabka maa ka cilmi badan taha ama waxaa laga yaabaa inay isku dayaanba xadiidka say ku riixi lahaayeen waxaad arkay kitaabkan buluuqulmaraamka dad akriyaa jiro qofku hadduusan fikraddiisu aysan xor u ahayn ee kitaabkaas iyo sunnada aimadaas haddaysa iskugu mid u ahayn waxaad arkaysaa marka waxa uu wax ku akrinaya dhanba qardajeex iyo gardarro inay tahay dad waxaad arkaya kitaabkaanay akrinayaan kitaabkan hal madaahab kuma socdo axaadiidka madaahibtu ay deliishadaan wixii daciifa ama saxiixa meesha waa ku wada qoriye waxaa dhici karta marka xadiid saxiixa inuu khilaafsan yahay madhab maalan min almadaahib ka mida rag waxaan arkay kitaabkay akrinaan markaas ila xadiidkan maalikiyadaa daliishatay annagana waxaan uga jawaabin xadiidkan saas iyo saas iyo saasaan leeyihi hal aayad iyo hal xadiid ma sheegaayo haddana waa socona xadiid kaloo arkaa madhabkii khilaafsan xadiidkan xanaabiladaa daliishatay annagana waxaan uga jawaabi kan ikan warwarka nebiga ma aad uka jawaabi kartaa hadalka nebiga waxaa looga jawaabi karaa hadal kaloo nebigu uu yihi saxeix sala allahu aleyh ali wasalam laakiin hadal saxeex oo nebiga yidhi ma haysid waxaad haysaa ama mid daciifa ama waxa uu jawaabaya warba hadal hadal lama rabo waxaas ama in la yidhaha wax baciida inta la sheegay nebigu wuxuu ka waday warkaa saan isaan isaanu ka waday wuxuu ka waday naska sariixa qof walba waa qofku wixii marka ilaahay faham saaqiba ku arsuqaa fahmi karaa a'immadaa ka sahlan marka qofku waxa u sahlan intuu xadiidka ka tegi lahaa inuu yidhaahdo war a'imadaani macsuumiin maaha waa gefi karaan waxay ku gafeenna hal ajaray kuleeyihin cala alaqali aimadiina inuusan ceebaynin xadiidka nebigana uusan ka tegin taasooba ku badbaadi karaa laakiin maanta dhan kitaabka in xadiid walba xataa bukhaariga dad saas ku akriyaad arkeen marka waxuu noqonaa kitaabkii o dhan arkeen bukhaari oo hogaaminayo waxuu noqonaa baajuuri marka bukhaari baajuuri hogaaminaya maxaa laga keena xadiidkii bukhaariga maanta dhan waxaa lagu fasira xaashiyadii baajuuriga waxaasoo kale marka ma ahan fahm saxeixa ma aha marka waa fahamka in layska dhaafa wa canhu xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya marka intaas ka gadaale inaan shay meeshii lagu iibsaday inaan lagu sii iibinin ayaa laga qaadanaya sababtuna waxay tahay qofkii meeshii oo wixii ku iibsaday hadduu joogo khiyaarulmajlis uu leeyahay khiyaarulmajlis haddii meesha uu jirana wixii waa la kala ceshi karaa beeciiba marka mas-aad maba waajibinba si fiican uma waajibin maadaama marka sheegaani weli iyo damaankii wuxuu ku jiraa qofka meeshaa laga qofkii laga iibiyey laakiin haddaad meesha kasoo qaadato ood gurigaagii keensato ama bakhaarkaagii keensato ama aad furihii la wareegto shaygii waa guri ma rar maayo waa beer ama guriyaa la kala gatay guri iyo beer ma rari kartid adiga hadda see la yeela taas imaamu shaafici wuxuu leeyahay shay kasta waxay ku xiran tahay rarmadan lagu sheegayo waxay ku xiran tahay shay walba bixasadihi guri haddaad nin ka iibsato ama beer markuu documenti kugu wareejiyo furihii uu ku siiyo hadday awna kaaga baxo furihii uu ku siiyo awna kaaga baxo alaabtiisi waa ka rartay gurigii beertiina ama wixiisii uu ka qaatay ka wada meesha waa ka wada baxay adaa iskale marka waa iibsan karta haddaad rawahu axmed abu daawud walafdu lahu saxa ibn xibaan walxaakim wa canhu waxaa laga wariyay sila ibn cumar qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii abiicu libila geel ayaan iibiyayaan iibiyaa bilbaqiici meesha baqiic la yidhaha ayaan geel ku iibiyaa fa abiicu bidanaaniiri fa abiicu geela ayaan iibinayaa dadkan ka iibina bidanaaniiri baan uga iibina oo haddii la yidhaha waa meeqa neefkan intaasoo diinaar waay wa aakhudu waxaan qaadayaa adaraahima daraahim baan qaadayaa danaaniiraan ku iibinaa daraahimna waa qaadayaa oo qofkii markaan danaaniirta u sheego daraahimaan ka qaada oo dinaarku waa dahab dirhamkuna waa fido mota marka dahab dahabu ugu qiimaysan yahay laakiin fidow qaadaa saas wa abiicu bidaraahimi mararka qaarna geeli daraahim ayaan ku iibinayaa wa aakudu danaaniira danaaniiraan qaadanayaa aakudu waan qaadayaa haadaa midkaan diinaarkii min haadihi midaanan ka qaada xaggeeda wa ucdii waan siinayaa haadihi tanna min haadaa kan xaggiisa fa qaala lah sal ly slam yani labadiibaan isku gadaa dirhamkii diinaarkii faqaala rasuulu lah sal slam rasuulku wuxuu yidhi laa ba'sa wax dhiba male an ta'khudahaa inaad qaaddo bisicri yawmihaa maalinteeda sicirkeeda inaad ku qaaddo maa lam tatafaraqaa intaydnan kala tegin intaydnan kala tegin bimacnaa aad maa lam tatafaraqa waxa weeyaan hoo iyo hoo inaa isdhe maa lam tatafaraqaa intaydnan kala tegin wa baynakumaa walxaal baynakumaa dhexdiina shayun un oo ah idinkoo weli yacni wax isku leh haddaydnan kala tegin bimacnaa waxaa weyn haddaad hoo iyo hoo isdhehaysaan oo qiimihii meeshaas lagu kala baxaayo sicirka maalintaasna lagu kala bedelanayo laa ba-s wax dhibaataa male rawaahu khamsatu shanti baa warisay oo saxaxu lxaakim xaakim baa saxiix u fiirsa wa baynakumaa shay waxaa weeyaan wa baynakumaa shayun min culqati listibdaali wa baynakumaa walxaal baynakumaa dhexdiinana shay-un wax ay ahaadeen waxaas waa maxayna min culqati listibdaal wax ku tacalluqa sarifka iyadoo shay sarifka ku tacalluqo uusa idinku kala dhinnayn macnaha saas sarifkaani wax ku tacalluqo iyadoo aysa idinku kala dhinnayn masalan danaaniirta iyo daraahimtaa laysku bedelay waxaa is yeelatay saddex diinaar iyo maalan shan diin dirham saasaa lagu kala bedelana mogtahay neefkan geela waa iyo saddex diinaar saddexdii diinaarna shan dirhamay udhigantaa shantan dirham hoo dhib male taa haddii lagu kala qaato laakiin hadday noqoto afar dirham iyo bar hoo barka kalena waa lagu siinaa ma banaano sababta waxaa wa baynakumaa shay-un aja maa lam tatafaraqaa wa baynakumaa shay-un shardigaasaa jabaya sarifkuna sidiisaba baabu ribaa baan ugu tegi doonaa tafaasiishiisa waxyaabaha marka ashyaada ribowiyaadka la yidhaahdo hadday isku jinsi yihiinna waxaa la shardiyaa taqaabud iyo tasaawi baa la shardiyaa labada shay inay isla ekaadaan hoo iyo hoona in lays timir iyo timiraa isku iibinay dollar iyo dollaraa isku bedelaysa dollar iyo dollar maxaa laga wada bedela say ku dhici kartaan boqol dollar oo isku dheganaa wadataa markaasaad rabtaa in lagaaga dhigo labaatan labaatan waa sarif dollar iyo dollaraa laysku bedelaa ho iyo ho in laysdhaho sideetan aan ku siinaa labaatanna gadaal ma banaano waxaa la rabaa midaas inay noqoto in la kala badiyana ma banaano qofku inuu yidhaha maadaama aan kuu sarrifaayo boqolkaaga dollar sideetan dollar aan ku siinaa labaatan anaa ka faa-iidayna ma banaano sababtoo ah tasaawigii baa dhumaayo shardigii tasaawigi ah baa dhumaayo hadday laakiin laba jinsi kale yihiin sida masalan dirham iyo dinaar dollar iyo shilin soomaali tasaawi lama shardiyo say doonaan u kala bada karaan laakiin maxaa la shardiya taqaabud hoo iyo hoo baa layska rabaa boqol dollar iyo sarifniyaho intay noqoto milyan iyo shan boqol iyo waxay noqoto kulligood farta ka saare laakiin mathalan hadduu yidhaahdo marka eh, eh, hadduu yidhaahdo waxaan kaa qaadanaa waxna marka iyadoon lakala qibdoonin lama rabo waa in marka hore lakala qaato kadib uu markaas ammaano agtaada u dhigan karaa waay ka dambeeya laakiin lama rabo in lakala waxaad fahmay masaa-ishan dadku in badanna ma yaqaanaan wax yarayna ribo ku galayan lidalika cumar bnu khadaab radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray dadka suuqa ka ganacsana ee hadduu arko suuqyadeena yowsa imaanin u dhihi jiray nin aan buyuucda wax ka aqoonin ay marka dadow riqaaba ayaa suuqa uu lahaa jiray dad marka dadka kor meero oo say wax u gadaayaan ayaa jiri jirta haddana aktarka dadka sarifka iyo waxaa sameeya waxaa waaye badankood axkaamtan maba yaqaana waaba waa kula yaabaya haddaad tiraa wartaqaabu baa la rabaa lacagtii o dhan wada keen tan marka aad qaadanayso m marka wabaynakumaa shayun macnaheeda saas waay iibi isaga wuxuu yidhi aiibi wuxuu yidhi wabaynakumaa shayun waxaa loo nakireeyey buu yidhi oo shay looga cabiray lilcilmi bilmuraadi bihi waxaa laysa ogyahay wax laga wado waxa loo nakireeyo baynakumaa shay-un loo yidhi muraadka laga leeyahay arrintaas in laga wado sarifkiiyo dhammaystiran oo ho iyo hool laysiiri waa layska garanaa arrintaa iraan saas darteeda loo nakireeyo tuxfatulxawadiga saasuu kasoo guuriyey shawkanina meeshaan mas'ale kale u ka keeno waxa uu yidhi naylul awdaarka xadiidkan wuxuu daliil u yahay inay bannaan tahay in la kala bedelo karo thaman qof dimadiis ku sugan keyrkiis in lagu bedeli karo haddama maxuu ka wadaa geeli baa wuxuu ku qiimaysan yahay danaamiir waxaa lagu bedelanaa marka ninkii iibsaday ee mushtariga ahaa daraahimu bixinaa labadii daraahimtii iyo danaaniirtii ogow labadoodii meesha ma yaalaan mid unbaa jooga soo maa hal noocaa jooga bis daraahimtiyaa joogta maalan danaaniirtii geeli bay ku qiimaysan tahay ma ogtahay marka arrintaa inay banaantaho la dhehaynin danaaniirtii kaan dinaartii dirhamkiina halkan ha yaalla qasab ma aha shaygaan ama dollar ii joogaa shilin soomaaliya iga gada kartaa bishardi laakin sicirka maalintaas iyo hoo iyo hoo u fahamteen meeshaas rawahu khamsatu saxahu lxaakim xadiidkan dacfiga kusugan marfuuc ahaan waa ku daciif xadiidkan oo simaak ibnu xarbin keligiis ayaa xadiidkan marfuuc ka dhigay a'imada xadiidka intooda badan raggii tiqaadka ahaana ibnu cumar ay mawquuf uga dhigeen laakiinse xadiidka macnihiisa macno toosan oo qawaacidii beeca iyo sarifka ayuu waafaqsan yahay canhu qaala wuxuu yidhi naha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay isla ibn cumar waaye naha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu reebay can nashi can innajashi isfallisaada ayuu reebay annajash waxaa laga wadaa fallisaad beeca laysku falliso luqada waxaa lagu yihaa annajshu tanfiiru saydi min makaanihi ugaarka ugaadha in la didiyo yuqaalu waxaa la dhahaa najashtu sayda anjushuhu ugaarkii baan didiyey marka annajshu luqada maxaa lagu dhahaa didin waay waa didin ayb ugaarkii baan didiyey anjushuhu bidami waay sharcigana maxaa lagu yidhaha najshigu aziyaadatu fi thamani silcati miman laa yuriidu shiraaha fiirsa qaacidada xifdi aziyaadatu fi thamani silcati miman laa yuriidu shiraa'aha waxaa la yidhaha waa ziyaado aziyaadatu fii thamani silcati badeecada qiimaheeda in la kordhiyo yaa kordhinayan miman laa yuriidu shiraa'aha nin inuu gata aan rabin aa kordhinaya sallisaadkaasaa la yidhaha suuqiga masalan alaabtaalla rikoorkaanaa la iibina ninkii iibsanaya wuxuu rikoorkan waa konton dollar maalan mid baa marka wuxuu yidhi marka lixdan anaa ku qaadanay wax dano uu ka leeyahay rikoorkaanna ma jirto ninkaas marka waa naajish waxbuu qiimihii bau dadka ku eriyaa hadduu laakiin danka leeyahay badeecadiina suuqa dadkao dhan loo soo wada bandhige laa ba'sa digtaa hadduu danka leeyahay dhib malaha hadduu iibsanayo waxbaasa malaha waxaa la yidhaha baycu lmusaayada la yidhaha baycu lmusaayada waana banaan tahay bukhaari baaba u baabaystay oo baaba baabu baycilmusaayada oo marka muxuu noqonaa bayculmusaayada ninaa alaab suuqa keensana markaas wuxuu leeyahay nin baa wuxuu toban ayaan kaaga iibsay shan iyo toban anaa shan ku daray waa banaan tahay middaas naadada la naadadaisu saas maaha nacam middaa iyada jaa-is ah waa banaan tahay waa haddaad suuq dan ka leedahay badeecada adig haddii dan laga leeyahay badeecada haddii wax dana aysan kaaga jirin keliya aada rabto marka inaad ninkan beeca ku kordhiso ma banaana waana khiyaano saddex qaabay ku dhacdaa marka mar waxa waaye ninkan keligiisa iska watan kan ayaa xaasid ninka gadanayo xaasid ku yahay kaa markaa dembiga waxaa dambaabaya ninka wax siyaadina marna ninka baayico alaabta iskale iyo asaa iswaafaqayo waxay leeyn suuqa ii gal badeecadaan adiga ninkii inuu gato damcaba qiimaha iyo korgi si dadku ay iga gataan qiimo badan iga gataan labadooda oo dambaabayo marna waxaa dhici karta baa'ica keligiis inuu galaba nadshiw inuu baa'ica keligiis sameeyo soo ku samey karaa ninka badeecada iska leh waa dhaarana markaas wuxuu leeya wallahi waxaan kusoo gatay alaabta waxay iigu fadhisaa intaasa iigu fadhisaa beentiisna keli in qiimaa u kordhow rabaa baa'ica keligiisa markaas eh, aatim noqonay ibnu xajar suurooyinkaasu ka bixiyay marka ma banaana baycu najsiga haddii uusan banaanayn laakiin haddii wax lagu kala gato ka waran beecaas ma ansaxa mase ma ansaxayo beeca waa ansaxaa fii xaddi daati laakiin maca alcisyaan qofkii sameeyna dembigu ku dhacay khiyaarna waa leeyahay qofka sababtaa ah waxyaabahan buyuucda aan eh, nahyiga buyuucda soo galo laba nooc waay nahyiga buyuucda soo galo laba nooc waay waxyaabana waa waxyaabo shuruudii beeca ama arkaantii beeca ama maslaxadii beeca ka hor imaanaya nahyiga noocaas beeci maba ku ansaxayo nahyi kalena waxa weeyaan arkaantii iyo shuruudii midna ma taabanaye keliya un waxa waxawaay waa nahyi khaariji nahyi oo markaa beeca ka baxsa w khaariji nahyiga noocaas oo kalea waxaa weeyaan fasaad oo xagga beeca ma keenayo laakin dembi jihada nahyiga ayaa munfaka masalo usuulka lagu yaqaan haddii jihada shayga la nahiyey waxa lagu dhex nahiyey hadday jihadiisa calaaqo la leedahayna shayga dhan waa buraa haddii aysa calaaqa lalahaynna jiha munfakaa la yaraa ma buraada waxaa lamida ah waa masale aada u dhib badan waay culamada qaarkoodna tasawurkoodu ay aada isugu khilkhilaafaan way tan hadda marka najshiga iyo tasriyada noo imaan doonto iyo neefka inta la gaaxiyo camladiisa caano asoo ka buuxo suuqa la keeno qaabkaas wax lagu kala gato khiyaano waaye beeci waa ansaxaa laakiin khiyaar uu leeyahay ninka xoolaha iskale ninka wax soo gatay oo mar alla markau tago uu yiraah waxaan iga celi waa in laga celiyaa qasab <coughs> laakiin eyga oo kale ey in laga ganacsadoo kale waa nahyi daati ah waa isaga beeci shaygii mabiicdiiba daatadeedu la falgela kaasoo kale ma banaan marka nahyigii nadshiga iyo eygii la reebo ama khamradii beeceeda isku mid ma noqonayo midna waxa weye daatada mabiicdu ku saabsan yahay waa beec faasida maba guntamaayo midna daatada calaaqo lama le laakin waxuu calaaqo laleeyahay dhib kaloo wataa jiha kale ayuu dhibka wataa kaasoo kale ma ansaxa kaasoo kale waa ansaxaya laakin maca alcisyaan nadshigu markaas saas marka baycu najshi iyo baycu almusaayadan in la kala saaro baycu lmusaayada waa banaan yahay isna wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama nabiga nahaa waxau reebay can ilmuxaaqalati buu reebay muxaaqaladii buu reebay muxaaqala laba macnaa lagu macneeyaa sida loo badan yahay macno waxa uu yahay in ay macnuhu tahay kiraau lardi bibacdi maa yakhruju minha kiraau lardi bibacdi maa yakhruju minha dhulkii in lagu kireeyo wax kasoo baxaa qaar ka mida ah. oo il mithaal marka qofku inuu yidhaahdo eh, macnaha marka waxaa weeyaan taas eh, marka waa macnow <clears throat> kiraa lardi bibacdi maa bibacdi maa yakruju minha dhul ayaad nin ka kiraysanay waxaa uga kiraysanaysaa wixii kasoo baxa qeyb qeyb ka mida ah. dhulkan falo wixii kasoo baxo saddex meelooda meel anaa iskale ama laba meeloodoo meelaan aniga leeya dhulkaagina waxaa uga ijaaratay wax kasoo baxaya qeyb ka mida ah. isaguna waa shaqayna taas marka maxaa waa lagu macneeyaa macnahaas musaaracana waa la yidhaha gadaalay nooga imaan doontaa kitaabka musaaqaadka iyo musaaracada gadaalay nooga imaan halkaan hadda ku faahfaahin mayo macno kalena muxaaqalada waa lagu macneeyaa min alxaqli inay ka timido macnuhu marka uu yahay baycu acaami fii sumbulihi bilburi cunto balkeedii ku dhegan masalan sabuulkii oo ku dhegan balki ayaad waxaad ku iibsanay gelay dhulka taala gelay dhulka taalla oo cabiran iyo waxaa isku iibsanaysaa iyo mid geed ku taala mid ku taala yani balkeeda ku taala ayaa isku iibinay maxaa qalada macnahana waa lagu macnaa ama qamadigii cabirnaayo dhulka yaalla ee waxaa ku iibsanaysaa mid geedkiisa ku yaallo ayaa ku iibin ma banaano mucaaqalada marka taas waa maxaa yeelay sababta marka loo reebay labada suura hadda aan sheegay suurada koowaad waxaa weeyaan dhacaam iyo ayaa wax marka hayru macluum waay wax kasoo bixi doona beerta bayculqarar waay macnaha labaad haddii lagu macneeyo bayc nahaa rasuul sal lla ly slam can ilmuxaaqala oo la yidhaha waxaa laga wadaa baycu acaami fii sumbulihi bilburi masalan qamadi ama geley sabuul balkii ku dhegan mid geley cabiran oo dhulka taal in lagu iibiyo marka la diidaayo yani waxaa laga cararaa waxay tahay hadhow waxaan inay isla eg yihiinaa la rabaa isla ekaanshadooda lama ogama kan dhulka yaal cabirkiisa waa la yaqaan laakiin midka geedka ku yaal ma la yaqaan cabirkiisa a maya marka ma banaano liajli riba laga cabsanayo ayaa loo reebay maxaa qalaad marka labadaa macnaa ugu mashhuursan saciid ibn lmusayab macnaha dambe uu ku macneeyey macnaha horena abu saciid alkhudri baa ku macneeyey sida muwaaa maalik kusugan wlmuzaabanati muzaabanadii ayuu nebiga reebay muzaabanana waxaa la yidhahaa iyada tafsiirkeeda tafsiir mashhuur ah in marka lagu gado yani timir dhulka taallo mid qoyan oo geed saaran in lagu iibiyo timirta waa markaayb ama cinab in lagu iibiyo zabiib cabiran labadaas almusaabana marka waxaa rudab geed saaran ayaad waxaad ku iibsanaysaa timir qalalano dhulka taallo oo cabiran masalan toban kiilo timir dhulka taallo ayaa waxaad ku iibsanaysa timirtaas geedka saaran oo rudabka ah ayaan dhulkaas kaa kaaga iibsay intaasoo geed laba geed saddex geed timirta dul saaran aan kaaga gatay timirtaan dhulka taal balla ogola sababta loo diidayna waa maxay rudarka geedka saaran hadduu qallalo nuqsaanaa gelayso marka lama cabiri karo la waana inay isla ekaadaan timir iyo timir waayo wuxu timir iyo timir haddayin maxaa loo shardiyaa attaqaabud watasaawi baa loo shardiyaa <coughs> tasaawigii baa dhumaya marka ilaa laakiin hal suuraa laga soo reeba bayculmusaabanada mar ay bannaan taha jirto waa bayculcaraaya bayculcaraaya ayay ku banaan tahay bayculcaraayadan asalkeeda waxaa loo rugseeyey dadka fuqarada oo geedaha timirta aan lahayn dadku waxaa weye rudabkay aada u jeclaayeen ahlu xijaaz marka rudabkii nin geed le unbaa heli kara marka oo geed timiraad nin le unbaa heli karo dadkii dad fuqaraa ku jira oo geetimareed heli kari say yeelay marka eh, waxaa loo ruqseeyey marka waktiga rudabka uu soo go-aayo inay intay timir cabiran oo dhulka taallo oo qallalan inay ninkii geedka lahaa intay siiyaan ayaga markaas timirtaas rudabka ay saas ku cunaan oo ay uga bedeshaan waa loo baneeyey laakiin khamsatu awsuq wax ka yaraa loo baneeyey khamsatu awsuq wax ka yar xataa inuu khamsatu awsuq gaaro ma banaano cinda alimaam shaafici saasaan ixtiyaadka iyo dadaalka oo ku jira ayb maa duuna khamsati awsuq aa ah, iyada marka waxa weya khamsatu awsuq horaan usoo cabirna ka cabirkeedu meeqow ahaana khamsatu awsuq saddex boqol oo suus sideed kintaal meelahaasoo kale marka in ilaa intaasoo kale loo baneeyey waxay la-eg wixii ka badan beecaanay soo gelay musaabanada hadhow marka xaaraamay noqonaysa marka waxaa darura marka suurooyinka beeca mararka qaar istifnaa geli karo wlmuzaabanati wlmukhaabarati almukhaabara iyada waxaa la yiraahdaa waa midii muxaaqalada tafsiirkeedii hore ayaa mukhaabaradana macnaheeda wlmukhaabarati mukhaabara waxaa weya almucaamalatu cala alardi bibacdi maa yakruju minha min azaid dhulkan ka shaqeey marka waxaa uga shaqaynaysaa marka wixii kasoo baxo qaar kamidaan kusiina mukhaabarada saas iska musaaraca camal beerkii baa loo dhiibaa ninkan caamil waayo waa ka shaqaynayaa waxaa laleeyahay marka intaas wixii kasoo go-o hulusaa leedahay ama maba loo cayimayo beertan ka shaqeey waxa kasoo go-o qaybaan kaa siina ma banaan suurada banaanna musaaracada ayaan ku arki doonaa ee musaaqaadka insha allahu tacaala wlmuna nacam wacan ithunayaa ayuu reebay nabiga sal ll ly salam wacan ithunayaa istitnihiibuu reebay athunayaa waa in wax la shay wax laga soo reebayo oon la aqoonin ilaa an yuclama ilaa an tuclama in la ogyahay markana waxaa tiri ninka waxaan kaa iibiye waxaan kaa eh, waxaas waxaasan kaa iibiy ilaa shaygaas shay maaha waxaasan kaa iibiye ilaa shay maaha lama yaqaan shaygu wuxuu yihi istisnahaas marka ma ansaxaayo waxna laguma kala iibsan karo ratigaanaan kaa iibiye laakiin haddii la yaqaan istisnaha waxaa laga istisnoonaya haddii la yaqaano caqdigana aysan wax udhibaynin laa ba'sa bii xageen kusoo marnay marka masalada daliilkeeda xadiidkii jaabir nebiga markii uu geela ratiga ka iibsaday muxuu jaabir waxau shardhistay xumlaana ratigaana waa kaa iibiy ratiga laakiin waxa hadda rarkiisaan anuu ii rarnaanayo ilaa gurigi gurigii madiina looga laabto waa banaantaha marka haddii la ogyahay istisnaa haddaan la ogeyn laakiin ma banaan beertaydaan kaa iibiy ilaa qidca ma ah ma banaan qidcada waa in la yaqaanay caddahay rawahu hamsatu shantii baa warisay ila bna maajah ma ahane wasaxahu tirmidiyu tirmidina xadiidka waa saxeex wacan anasin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxau yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu reebay can ilmuxaaqalati buu reebay walmukhaadarati buu reebay almukhaadara waa baycu thimaani walxubuub qabla an yabduwa salaaxuha walmukhaadarati ereygaana nagu cusub waa in mirihii la iibiyo isagoon bislaanin miro geed ku yaal oon bislaanin in la iibiyo hawaan reebay rasuulka sal l slam sababta waa maxay dooddoodii baa badatay dadka waagii hore waa lagu kala iibsan jiray laakiin doodii baa badatay qofkii miraa laga iibsanaa asagoon bislaanin hadhow markaas wuxuu leeyahay ah, ah, sida bukhaariga ku sugnayd aafatu dumaa cudur marka ku dhaco geedaha iyo mirihii waxaa iga asiibay cudurkaas waa iga baaba-een eh, waxba ma ninkii lacagta waa iga qaado waa iga rabaa ama waa iga qaatay markaasuu nabiga reebay sala allahu calayh wali wasalam dood markay baa ila miro aan bislaanin haddii lagaa iibiyo beer ku yaalo haddow mirahaasi haddou baaba-o ila miruhu marka haddou bislaado adkaana haddousa bislaaninna waa jilicsan yahay wax kastaa haleeli karo hadhow marka doodii maadaama ay badatay nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka waa reebeen culimadu marka waxay leeyihiin eh, muhaadaradan yani miraha asagoo weli bislaanin in la iibiyo waa banaan tahay bishardi lqadci waa ku banaan tahay haddii la shardiyo inuu goosanayo qofkan mirahan ayaan kaa iibiyey welina ma bislaamin waa banaan tahay hadduu ninkaas markaas goosanayo qadci hadduu markaa la shardiyo culammada in badan agtooda sababto hadhow xadiidka wadcu ljawaa'ixa ku imaan doono ayaa munaasab la noqonayo masaladan wlmulaamasati mulaamasadi almulaamasa iyaduna marka waxay tahay qofku inuu yidhaahdo haddaan maradeydan taabto ama adiga aada maradaada taabato beeci waa waajib idaa lamasta thawbii ow lamasta thawbaka faqad wajaba albayca mujarad marada taabashadeeda beecu ku waajiba u banaan qaran ah ku jira waxaa kaloo lagu macneeyaa in la yidhaahdo maradaanu taabana marka oo uusan u jeedin oonan ogeyn dhexdeeda waxa ah iyo sida ay tahay bimujarad aad taabato waa kaa gadan tahay ma banaana taasi walmunaabada isutuurka ayuu reebay rasuulka sal l slam isutuurkan marka waxuu noqdaa wax gacantaada ku jira soo tuur wax gacanteeda ku jira soo tuura waa kala gadan ma banaan wax gacan ku jira lama oga nacam wlmuzaabana muzaabanadiina waa reebay muzaabanada horaan usoo macnay waxaa weeyaan timir dhulka taallo in lagu iibiyo timir geed saaro rawahu lbuhaariy xadiidka buhaari baa wariya bilah tawfiiq sal la sala alay